alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed daliilu xujiyati اlijmac ijmaaca xujanimadiisa daliilka uu leeyahay ayuu halkana kaga hadlayaan dahaba aljumhuuru ilى ana alijmaca xujaة yajib اlcamalu bihi jumhuurka ama culammada badankoodu waxay ku tageen ilaa anna alijmaaca xujatun in ijmaacu xujo yahay xujadaasoo yajibu alcamalu bihi ay waajib tahay in lagu camal falo wa khaalafa fii dalika annadaamu waashiicatu walkhawaarij sidaa waxaa khilaafay wadaadka muctaziliga ah ee nadaam la odhan jiray ibraahim ibnu sayaar washiicatu waalkhawaarij iyo shiicada iyo khawaarijta ayaa khilaafay oo iyagu yidhi xujo maaha ijmaacu nadaam waa muctasili waana laqab nadaam tusbaxyada ayuu taxi jiray oo mala uu iibin jiray sidaasaa nadaam loogu bixiyey magiciisana ibraahim ibnu sayaar baa la odhan jiray shiicada iyo khawaarijtuna ma qabaan inuu ijmaacu xujo yahay waayo shiicadu waxay leeyihiin waxaa jirta a'imo macsuuma ayaa jirta oo laba iyo tobana marka a'immada hadalkoodaaba xujo ah xaajo looma qabo in la yidhaahdo ummaddu inay iswaafaqdaa xujo ah bay yidhaahdeen waxaa lagaga maarmayaa imaam macsuumaa la heli karaa oo qowlkiisu xujo yahay wqad istadla اljumhuuru lxujiyatihi biadilaة kasiiraة minha waxay u deliishadeen jumhuurka ama culammada badankoodu lixujiyatihi xujanimada uu ijmaacu xujo yahay biadilatin kasiira deliilo badan bay u deliishadeen minhaa deliilada waxaa ka mida waaxid qowluhu tacaalى wman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda waytabic gayra sabiili اlmu'miniina nuwalihi ma tawalى wanuslihi jahannam waman yushaqiq arasuula ku kastoo rasuulka salى allahu alayh wasalam khilaafa min bacdi ma tabayana lahu اlhuda markuu hanuunku u caddaaday dabadeed rasuulka salى allahu alayh wasalam khilaafa wayatabic raaca gayra sabiili اlmu'miniina waddada mu'miniinta wadda aan ahayna raaca nuwallihi ma tawalla waxaanu uga weli yeelaynaa wuxuu ka weli yeeshay bimacnaa wuxuu doortaan uga tegaynaa wa nuslihi jahannama waxaanu gelin doonnaa naarta jahannama wa saa'at masiiraa waa xumaatay yacni min jihati masiir bay u xumaatay jahannami وذلك أن الله تعالى توعد من khاalفa saبيiل المؤمiniina بالcadاabi taasi waxay ku dhacdo ku xasishay wejhulistidlaal ku caddaynayaan mashaayikhduye ilaahay wuxuu u goodiyey man khaalafa kii khilaafay sabiila almu'miniina mu'miniinta waddadooda khilaafay bilcadaabi cadaab buu ugu goodiyey fawajaba itibaacu sabiilihim waxa waajibay waddadooda in la raaco mu'miniinta waddadooda in la raaca waajiba wamaa daaka kaasina ma ahaan oo uma dhicin ilaa liannahu xujatun inuu xujo yahay daraaddeed mooye wax kale uma dhicin athaani qowluhu sala allahu alayhi wasalam daliilka labaad ee u daliilka inuu ijmaacu xujo yahay waa hadalkiisa uu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska mutawaatirka uu ku yidhi laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa tazaalu kama baxayso oo kama faaruqayso ee way ahaanaysa nafyu nafyi isbaatun shay la nafiyey haddii lasii nafiyo wuxuu noqonayaa sugis la sugay olaada ayaa naafiye ah tazaaluna macno nafyay leedahay laba nafiya iska daba dhacay macnuhu wuxuu u dhacayaa ihbaat buu u dhacayaa hadalka in la sugaayo marka takuunu bay la macno noqonaysa laa tasaalu kama faaruqayso kama baxayso ee yacni way ahaanaysaa mar walba daa'ifatun min ummatii koox ummaddayda ka midi daahiriina cala alxaq qaar haaliba oo ku gacan sarreeya xaqa alxadiida xadiiska dhammaystir falow ajmaca ahlu casri min alcusuuri hadday isku waafiqi lahaayeen casri kuwa u ehelka ahi iyo wakhti min alcusuuri casriyada ama wakhtiyada ka midi calaa baatilin baatil ay isku waafiqi lahaayeen latakhallafa misdaaqu alxadiisi fii dalika alcasri waxaa dib mari lahaa oo dib dhici lahaa misdaaqu lxadiidi fii daalika xadiidku macnaha markaa uu ku rumoobayo ama waxa rumaynaya fii daalika alcasri wakhtigaas ayaa dib dhici lahaa oo la waayi lahaa licadami wujuudi dahiirin lilxaqi fiih wuxuu u dibdhici lahaa o u takhallufi lahaa xaqa wax u gargaaraya casrigaa inaanu jirin daraaddeed buu u dibdhici lahaa oo loo waayi lahaa wadaalika kaas oo misdaaqul xadiidku inuu dib dhaco la waayo wax xadiidkii rumaynaayo madmuunkii uu sheegaya inuu rumoobo in la waayaa baatilun waa mid baatila weeye fa batala waxaa markaa buray an yakuuna ijmaacuhum inuu noqdo ijmaaca mu'miniintu calaa khilaafi lxaqi fa baala waxa buray an yakuuna inuu noqdo ijmaacuhum ijmaac ay mu'miniintu isku waafaqaan calaa khilaafi lxaqi xaqa khilaafkiisa mid ku sugan inuu noqdo waa buray oo wuxuu noqonayaa ilaaba ilaa mid xaqa ku sugan buu noqonaya si aan loo waayin yacni daa'ifadii muxiqada ahayd ee xaqa u gargaaraysay si aan casrinaba loo waayin oo mar walba la yidhaahdo waa jira idan فهو xujatun يجب itibaacu yacni marba hadday saas tahay markaasba waa xuja إجماع yacni ijmaaca waxaa la ysku waafaqayaa mar hadday xaqun tahay oo hayrulxaq aynay noqon karin waa xujo yajib itibaacu waxaana waajiba in la raaco ayaa waajiba mashaayikhdu waxay ka warramayaan raximana allah wa iyaahum dalaa-isha u daliilkaa ijmaacu inuu xujo yahay u daliilkaa ah. marka adilo badan bay culammadu u daliishadaan adilada mashaayikhdu waxay ka soo arooriyeen kitaabka alifay laba daliil waa aayad iyo xadiis deliilka horeo aayadda ah waxay ka deliishadeen wayattabic hayra sabiili lmu'miniina waxaana la yidhi sidaa waxaa u deliishaday imaamu shaafici ahlu cilmiga kalena waa ku raaceen wejul istidlaalka laga deliishanayaa waxay tahay khilaafka rasuulka sala allahu alayh wasalam la khilaafo waxaa loogu goodiyey cidda khilaaftay oo bareer u khilaaftay cadaab waxaa lagu sii laray khilaafka rasuulka sala allahu alayh wasalam la khilaafo in waddada mu'miniinta waddo aan ahaynna la qaado labadaa shay haddii lala yimaado oo rasuulkiina sala allahu alayh wasalam la khilaafo waddada mu'miniinta waddo aan ahaynna la maro cadaab baa loogu goodiyey marka waxaa laga qaadanaya rasuulka in la raaca siday waajib u tahay waddada mu'miniintana in la raaca inay waajib tahay rasuulka khilaafka la khilaafo badheel loo khilaafaa inay xaaraan tahay siday aayaddu ku tusinayso ayaa waddada mu'miniinta wadda aan ahayn in la qaadaana inay xaaraan tahay aayaddu ku tusinayso waayo laba shay inta laysku ladho oo la yidhaahdo qofka waxaa sameeya haddana waxaa sameeyaa ciqaabta noocaasuu leeyahay waxaa ciqaabta laga dhaliyey ilaaba ilaa waa inay tahay laba xaaraamadoo lala yimi waa inay saas yadaa noqoto marka khilaafka rasuulka la khilaafayaa siday xaaraan u tahay oo badheer loo khilaafa ay xaaraan u tahay ayaa waddada mu'miniinta waddo aan ahayn in la maraana ay xaaraan u tahay waddada mu'miniintuna waxay noqonaysaa markaa ijmaaci ijmaaci bay noqonaysa waxay soo arooriyeen ictiraadaad baa qaarkood soo arooriyeen oo waxay yidhaahdeen aayadda saa uga deliishanaysaan ijmaaca culammada mujtahidiintu ay ku ijmaacaan inay xujo tahay iyadoo culamo iyo mujtahidiin midnaba aayadda aan lagu sheegin ee allah uu yidhi wayatabic hayra sabiili lmu'miniina idinkuna waxaad tidhaahdeen culammada mujtahidiinta iswaafaqooda mu'miniin oo dhan baana la sheegay mu'miniintiina caamo iyo culammaba waa leeyihiin marka ijmaacan sidaa loo tacriifiyey culammada mujtahidiinta iswaafaqooda arrin diiniya ay isku waafaqaan bacda wafaati arasuul sala allahu alayh wasalam halkee laga deliishanaya taa waxay kaga jawaabeen culamada qaarkood inay yidhaahdaan masaa-isha laga hadlayo waa masaa'il diiniya masaa-isha diinigana ra'yi kuma laha caamadu inay culammada raacaan baa ku waajiba fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun sidaas aawadeed yacni sabiilka muctabarkii wuxuu noqonayaa sabiilka ahlucilmigu ay maraan caamadiina waxay noqonaysaa iyaguna yacni atbaac bay noqonaysa oo waxay raacayaanuun yacni culammada ayay daba joogaan laakiin waddo kale inay jeexdaan oo iyagu khilaafaan ama ra'yi kale ay yeeshaan ama mas'alada culammadu marka ay si iskaga waafaqday iyagu weji kale ay la yimaadaan mid u furan oo u bannaan ma aha mid u furan oo u bannaan ma aha marka sabiil lmu'miniin waxaa laga qaadanayaa yacni culammada in loo jeedo yacni dadkan kale qowl kuma leh oo qowlun cala allahi bigayri cilmin inay markaa ku tallaabsadaan oo waxayna shareecada ilaahay aqoon ugu lahaa in ay ku hadlaan xaraan baabay ka tahay waa midaan u bannaanayn walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm waa tuu allah yidhi waa tuu allah yidhi qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wma baطna wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu calى اllahi ma la taclamuun marka qowl calى اllahi bigayri cilmin in allah laga sheego waxaan cilmi loo lahayn waxay ahayd mid xaaraanah oo aan bannaanayn bay ahayd marka sabiilulmu'miniinka waxaa looga jeedaa culammadii waxay isku waafaqeen baa looga jeeda taas iyadaa baa laga tilmaamaya taasaa sabiil muminiin ah xadiidka waxay uga daliishadeen laa tazaalu طaa'ifat min ummatii daahiriina calى alxaq mas'alo markay culammadu si isku waafaqaan casri casriyada ka mid a ah. daa'ifadii muxiqada ahayd miyay joogtaa mise waa maqanta in la yidhahdo waa maqantay ma dhici karto waayo ballanqaadka uu nebigu sala allahu alayh wasalam ballan qaaday ama khabarka uu mustaqbalka kaga warramay inay sidaa noqonayso ayaa waxaa ku dhici lahaa takhalluf in sidaasi marka ay baaqato oo takhalluf ku dhacaana ma dhici karto ee akhbaarta nebigu sala allahu alayh wasalam sheegaa waa sida uu u sheegay wax ka beddelona iska beddelaya yacni ma jiro waa siduu nebigu u sheegay sala allahu alayh wasalam haddii la yidhahdo daa'ifadii muxiqada ahayd waa joogtaa dee waa inay mujmiciinta ka mid tahay jahalo iyo dadaan cilmi lahayn inay noqdaan oo culammadii oo dhanna ay si maraan daa'ifada muxiqadiina jahalo aan cilmi lahayn ay noqotaana dee ma dhici karto oo xaqa dalaa'il baa lagu gartaa marka maadaamay sidaas iyadaa tahay ilaaba ilaa waa in daa'ifadii muxiqada ahayd ay ku jirtaa mujmiciinta iswaafaqay marka qowlkoodu inuu xaq yahaa ka dhalanaysa qowlkoodu maadaama uu xaq yahayna waxay noqonaysaa in la raaco inay waajib noqonayso waa xujo marka ijmaacu inuu xujo yahay ayaa xadiiska laftiisa laga deliishaday adilo kale culammadu waxay u deliishadeen aayadda uu ilaahay yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir haddaa shay isku khilaaftaan u celiya ilaahay iyo rasuulkiisa u celiya bimacnaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam u celiya mafhuumu shardiga waxaa laga qaadanayaa haddii la iswaafaqo inaana raddi la samaynayn kitaab iyo sunno loo celiyo waayo waxa la ysku waafaqay waa xaq marka haddii mar layba la celinaayo kitaabka iyo sunnada loo celinayo haddii la haddii la laguma gaar yeeleen yacni marka la iskhilaafo keliya in kitaabkiiyo sunnada loo celiyo marka markay culammadu isku waafaqaan mas'alo oo ay ku ijmaacaan inuu qowlkaasi xaq yaho sidiisa loo qaadanaayo ayaa markaa laga deliishanayaa aayadda laga deliishanaya mafhuumu shardiga mafhuum mukhaalafaha baana laga qaatay aayadda kalena waa la mid wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah adilada kale loo daliishaday waxaa ka mid a xadiiska culamada qaarkood ay ku weeyeen laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah bacdu ahli ahlicilmi xadiiska markaysaga waa daciifiyeen bacdina yani mowquuf ahaan buu u sugan yahy yidhaahdeen laakiin eh, marfuucaan uma sugna oo laa tajtamicu ama in allaha laa yujamicu hadihi اlummata calaa dalaalah yani lafdigaasoo kale ayaa markaa mawquuf ah oo mawquufnimo markaa u sugan laakiin bacdu ahli cilmi waxay yidhahdeen duruqa badane xadiidku leeyahay daraaddeed waa isquweynayaa wuxuu noqonayaa xadiis xasan u noqonaya waana sida xaafid ibnu xajar fii bacdi kutubi iyo culamo kaleo muxadisiinta ka midiba ay mareen waana sida sheekh albani laftiisu uu markaa doortay calaa haada marka saa lagu socdo oo la yidhaahdo xadiidku ra'yiga culammada odhanaysa waa sugan yahay lagu socdo wuxuu xujo u yahay oo daliil u yahay ijmaacu inuu xujo yahay laa tajtamicu ummatii calaa dalaal waxay qaarkood ku ictiraadeen dalaala xadiidku sheegay idinkuna waxaad tidhahdeen khata kuma kulmaan khata kuma kulmaan baa idinkuna tidhahdeen xadiiskuna wuxuu tilmaamayaa dalaalo dalaaladuna akhas bay ka to waa ka khaasan tahay yacni khata taa lafteeda waa ka jawaabeen culammada qaarkood waxay kaga jawaabeen yacni khata'a laftiisu wuxuu noqonayaa nusuusta khilaafsani yacni wuxuu noqonayaa dalaaluu noqonay ruuxu inuu macduur yahay oo loo cuduraayo waa shay oo yacni aan lagu dalaal xukminayn ama aan lagu dembi xukminayn taasi waa shay laakiin shaygu markaysaga hadduu yahay markaa khata yani nusuusta khilaafsan wuxuu noqonayaa yani markaa midu mid dalaalo ah buu noqonaya waana ta saxaabada qaarkood ay tilmaameen masaa-isha qaarkood sida marka asarkii cabdullahi mascuud oo mas'ala ayuu marka abu muusa alashcari u fatwooday markaasuu yidhi markaa u taga oo cabdullahi bn mascuud waa iwaafaqayaa markaasaa loo sheegay markaasuu yidhi idan la dalaltu yacni waan lumaya haddaan marka markaysagaa sidaa u fatwooday aan fatwoodo markaasuu sheegay naska uu khilaafsan yahay ayuu sheegay waxaanay tilmaamayaan shareecadu inay beri ka tahay wixii markaysagaa khata ah sida cabdullahi bn mascuud ba ka asaxday inuu yidhi aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban famin allah wain yakun khaطأa faminii wa min الshayطaani wallahu warasuuluhu bari'aani minhu ibnu taymiya fii bacdi kutubihi wuxuu kaga hadlaa yani khata kasta inuu dalaalo yahay ayuu kaga hadlaa ku nuxnuxsada adilada kale loo deliishaday waxaa ka mid a axaadiista ku soo aroortay jamaacada in la laazimo sida xadiiska uu nebigu yihi salى اllahu aleyh wasalam calaykum biاljamaaca wa iyaakum bilfurqa wa iyaakum walfurqa faina الshayطaana maca alwaaxidi wa huwa min alisnayn abcad wman araada buxbuuxata aljannati falyalzam iljamaca xadiiska imaam axmed iyo tirmidi ay soo wariyeen ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo hayruhumaana markaysaga ay saxiixiyeen axaadiis kaloo jamaacada in la laazimo ah ku soo aroortayna waa jirta iyo aljamaacatu raxma iyo ereyada la midka adilada lafteeda waxay ka deliishadeen ijmaacu inuu xujo yahay ayay markaa ka deliishadeen marka sida sawaabkii waa sida ahlusunna waljamaca ay ku tageen amaa qowlka odhanaayo ijmaacu xujo ma aha aqwaasha ahlu sunnaha kama mid aha saas aawadee mashaayikhdu waa kuwa u nisbeeyey yacni ahlu bidaci inay qabeen sida khawaarij iyo shiica iyo nidaamo muctazili ah iyo inay saas iyadaa ku tageen marka waa daliil tabaciya weeye oo adilada asliya iyo tabaciya loo qaybiyaa adilada asliga ahi waa alkitaab wasunna ijmaaca iyo qiyaaskuna waa daliil tabaciya weeye casru lijmac taqadama fi tacriifi اlijmaaci annahu caamun fii ayi casrin kaana waxaa ku soo hormaray ijmaaca tacriifka la tacriifinayo ama la qeexayo inuu caam ku yahay ijmaacu wakhti kasta oo wakhtiyada ka mida fii ayi casrin kaana wakhti kastuu ahaadaba ama wakhti kastoo la helaba caam inuu ku yahay bacda wafaati arasuuli sala allahu alayh wasalam geeridii nebigu sala allahu alayh wasalam geeriyooday dabadeed wakhti kastoo la helaba inuu caam yahay oo ijmaaci xujo yahay ayaa tacriifka ku soo hormaray laa farqa fii dalika bayna cusuuri asaxaabati wa cusuuri man bacdahum wax farqii kuma sugna xujiyada uu ijmaacu xujo yahay bayna cusuuri asaxaabati wakhtiyadii saxaabada iyo wa cusuuri man bacdahum iyo ciddii saxaabada ka dembaysay wakhtiyadoodii farqi uma dhexeeyo ee mar walba ijmaacu waa xujo wahada wa haadaa qowlu ljumhuuri kaasina waa qowlkay jumhuurku qabaan ama culammada badankoodu qabaan khilaafan liman khasahu bicasri asaxaaba waxay jumhuurku sidaa yidhaahdeen oo sidaa ku tageen xaalay khilaafayaan liman khasahu cidda ku gaar yeeshay ee ku khasistay ay khilaafayaan bicasri saxaabati wakhtigii saxaabada ku gaar yeeshay ka daawuud addaahiriyi sidii daawuudkii daawuud ibnu cali oo madhabta daahiriyada loo nisbeeyey waman waafaqahu iyo cidda daawuud daawuud adaahiri waafaqday mustadiliina bianna qilata cadadi asaxaabati oo daawuud adaahiri iyo cidda waafaqday waxay iyagu yidhaahdeen casriga saxaabada keliya ayaa ijmaacu ku gaar yahay ijmaaca xujada ahi wakhti kaloo uu ijmaacu xujo noqon karaa ma jirto waxay sidaa yidhaahdeen mustadiliina xaalay deliishanayaan bianna qilata cadadi asaxaabati saxaabada tiradoodu yaraanshaha uu yaraa wa xasrahum iyo koobista ay koobnaayeen oo la koobay iyo wa dacfa wa dacfa dawaaci alhawa fiihim hawadu yacni waxyaalaha hawada keensanaya oo xaqa inay khilaafaan keensanaya inay yacni taag darayd yaga markaa dhexdooda oo aynay ku badnayn yacni waxyaalo keensanaya xaqii inay khilaafaan yatayasaru macahu waxaa fududaanaya ee arrinkaa la jirkiisa arrinkaa la jirkiisa waxaa fududaanaya inay saxaabadii tiro yar yihiin inay kooban yihiin in hawada waxyaalaha markaa keensanayo u sababaya xaqa inay khilaafaan naftu waxay jeceshahay ay iska markaa iska maraan oo iska qaataan ama yidhaahdaan waxaa fududaanayey iswaafaqooday iswaafaqaan waliطilaacu calayhi waxaa kaloo fududaanaya in la taalacdo la ogaado inay iswaafaqeen la ogaado fa yumkinu alixtijaaju bihi waxaa suuroobaysay in la xujaysto oo la deliishado ijmaaca bikhilaafi man bacdahum sidaa waxaa ka duwan ciddii ka dambaysay saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam sidaa waa ka duwantay fa inna kasratahum maxaa yeelay farabadnaantooda ay badnaayeen oo dadkii markii dambe ay bateen hadday tahay casrigii taabiciinta atbaacu taabiciinta iyo wakhtiyadii ka dambeeyey wakhtilaafa ahwaa'ihim iyo hawooyinkoodu iskhilaafkay iskhilaafaysay oo qaarba laga yaabo inay si jeclaystaan wa dacfahum iyo taagdarrada ay ka taag daraayeen can muqaawamati alxukaami xukaamta dulmiga samaynaysa iyo madaxda dulmiga la imanaysa inay markaa caabiyaan oo yacni baatilka marka ay u diidaan amaba laga haybadaysto oo ay marka waxa weeye hadal keliya oo ay u naseexeeyeen ay ku beddelaan taa ay ka taag daraadeen yubcidu caadatan waxay fogaynaysay xagga caadada xusuulalijmaaci minhum ijmaac inuu ka dhaco ka xasilo bay fogaynaysay waliitilaaca calayhi iyo in la taalacdo la ogaado ayay shay baciid oo fog ka dhigaysay waqad radda aljumhuuru waa radiyeen oo waa diideen culammada badankoodu hadal istidlaala daliishadkan waxay ku diideen bianna arbaaba shubahi yacnii shubhooyinka kuwa u saaxiibka ahi calaa kasratihim farabadnaanta ay fara badan yihiin lala qabo waikhtilaafi ahwaa'ihim iyo hawooyinkoodu inay iskhilaafsan yihiin lala qabo qad itafaqat kalimatuhum waa iswaafaqday kelmadoodu cala albaaili baatil bay isku waafaqday watulica calaa daalika minhum waana laga ogaado waa laga taalacday oo inay baatil isku waafaqeenna waa la ogaaday kal-yahuudii sida yuhuud oo kale weeyi oo yuhuuddii waa gaalo waxay isku waafaqeen wax baatilah ay ka itifaaqi اlyahuudi fii inkaari nubuwati muxamadi salى اllahu عaleyh wasalam waa sida yuhuuddu iswaafaqay isku waafaqeen fii inkaari nubuwati muxamadi salى اllahu عaleyh wasalam nebi muxamed nebinimadiisa inay dafiraan ay isku waafaqeen marka gaaladiiba hadday baatil isku waafaqday ahlulxaqu inuu xaqa isku waafaqo maxaa diidaaya fa ijmaacu lmuslimiina iswaafaqa muslimiintu ku ijmaacaan isku waafaqaan cala alxaqi xaqa ay isku waafaqaan awlaa bian yaqaca wayuطalaca calayhi isagaa u dhow ama u xaq leh inuu dhaco xasilo wayuطalac calayhi iyo in la taalacdoba waxaa u xaq leh ijmaaca muslimiintu inuu dhaco yacni markaa lana ogaado wuxuu ka xaq leeyahay ama ka xaqnimo badan yahay ama ka awlaysan yahay ahlubaatilku inay baatilka isku waafaqaan wa min adilati اljumhuuri culamada badankooda adiladay deliishanayaan bay ka mid ahaatay u deliishanayaan ijmaacu inuu wakhti walba xujo yahay wakhti walow xasilo inuu xujo yahay ay u deliishanayaan ana aladilata alatii dallat calaa xujiyati اlijmaaci daliilada ku tusiyey ijmaacu inuu xujo yahay caamatun wa caam waa adilo caam ah lam tukhasis casran duuna casrin wakti may khasisinoo may reebin wakti kalena kamay reebin wakhti kuma gaar yeelin waktina kama gaar yeelinoo kama saarin casri saxaabo iyo wakti salaf iyo midnaba kuma gaar yeelin lam tukhasis casran casri may khasisinoo kumay gaar yeelin oo xujanimadu ay ku gaar tahay may odhan adiladaas duuna casrin wakhti kale iyadaanu la wadaagayn oo wakhtigaa kale adiladu ay sheegayso inayna xujo ahayn caan bay ku tahay adiladaasi awqaadoo dhan iyo cusuurtiiyo qarniyadoo dhan fa kaana alijmaacu wuxuu noqday ijmaacu fii ayi casrin wakhti kastaba gudihiisa oo uu xasilo xujatan xuja ayuu noqda mas'alada ay mashaayikhdu ama mu'alifiintu raximana allah wa iyaahum ay kaga warramayaan halkan waxay tahay casriga ijmaacu dhacaya ma wuxuu ku gaar yahay wakhtigii saxaabada mise wakhtigii salafka mise wakhti kasta uu xasilo ijmaacu waa xujo daa'ifo aan badnayn baa waxay ku tageen ijmaaca xujiyadiisu waxay ku gaar tahay wakhtigii saxaabada sidaa waxaa ku tegay daawuud adaahiri waxaa kaloo laga soo naqliyoo tilmaamay imaam axmed ibnu qudaame laftiisu waa tilmaamayaa wuxuu odhanayaa rawdada waqad awma'a axmedu ilaa dalik axmedna sidaa waa ishaarayo waa tilmaam afraad kaloo laga soo rarayna waa jira shaykhulislaam ibnu taymiya laba qowl buu cabira mar wuxuu yidhi ijmaaca xujada ahi waa kii saxaabada fii bacdi kutubihi uu mas'aladaa ku sheegay mar labaadna waxa uu idhi ijmaaca mundabidka ahe xadaysmaye ee la ogaanayaa waa kii wakhtiga selafka dhacay ra'yigaa kalena kitaabkiisa waasitiyadu ku sheegay waayo wakhtigii selafka ciddii ka dambaysay wakhtigii selafka awqaaddii ka dambeeyey ummaddu way intishaarto way kala faafta bar iyo galbeed bay ka dhacday bilaaddii baa kala fogaatay dadkiibaa fara batay hawooyinkiibaa batay ikhtilaafkiibaa batay marka ijmaacii in la ogaado oo yacni laba daalacdo baba adkaanaysa ijmaaca mundabidkee la ogaan karayaa wuxuu noqonayaa kii wakhtiga selafka labada qowl waa kala caamsan yihin oo wakhtigii selafka saxaabada wakhtigoodii iyo saddexdii qarni ee khayrka lahaa way soo wada gudagelayaan hadday saxaabo tahay iyo hadday taabiciin tahay iyo hadday atbaacu taabiciin tahay qowlka saxaabada ku gaar yeelayaana awqaaddii kale waa saarayaayo waktigii saxaabada keliyu ku gaar jamaahirta jamaahiirta culammadu waxay ku tageen salafan wa khalafan ijmaacu inuu xujo yahay bacdi culammada ka mid oo le waxa weeye hadduu dhaco waa xujo laakiin dee waabaanu dhici karin ama waan la ogaan karin awqaadan dambe saas iyadaa odhanaya waa jira laakiin fardan wa taqdiiran hadduu xasilo oo dhaco oo la ogaado inuu ijmaac yahay shaki ma laha inuu xujo yahay sidaa qaar u dhigaya waa jira jamaahiirta culammadu waxay qabaan ijmaacu inuu xujo yahay aanu ku gaar ahayn waktigii saxaabada iyo waktigii selafka toonna aanu ku gaar ahayn waxyaalahay cuskadeen qolyaha odhanaya ijmaaca xujada ahi waa kii waktiga saxaabadoo keliya tacliilaadna waa cuskadeen adilada lafteedana waxay yidhaahdeen qowlka iyagay daliluta adiladii waxaa ka mid a laa tajtamicu ummatii calaa dalaala saxaabada ciddii ka dambeysay waktigii saxaabada dabadeed masalada la ysku waafaqaa ummaddii dhammaanteed iskuma waafaqine bacdulummati baa isku waafaqay xadiiskuna ummadduu sheegaya waa mid waxay kaloo yidhaahdeen wayatabic kayra sabiili lmu'miniina cusuurta dambe bacdulummati bay noqonayaan ama bacdulmu'miniinay ay noqonayaan oo mu'miniintii ma wada noqonayaan sabiilkooduna sabiilkii mu'miniinta oo dhan ma noqonaayo ee bacdulmu'miniina sabiilkoodii buu noqonay saxaabada ciddii ka dambaysay dee waxay noqonayaan jamaacadii qeyb ka mid a ah. calaykum biljamaacati baana xadiisku sheegayey marka adilada waxay dooneen inay u deliishadaan ra'yigooda <clears throat> saas yadaabay dooneen culamada jamaahirtu waxay qabaan ijmaacu inuu wakti wal oo uu xasilo inuu xujo yahay qowlkoodaana sawaab ah waa midda koowaade adilada sheegaysaa ijmaaca xujiyadiisa casri kuma gaar yeelin oo casru saxaabuu ku gaar yahay lama odhan casri kaluu ku gaar yahayna lama odhan qaacidaduna waxay tahay adilada caamada in cumuumkeeda lagu socodsiinayo haddii wax khasiisa aanu jirin cumuumkiina ra'yi laguma khasisi karo waa xujo qawiya mashaayikhduna waa inoo qoreen taas mualifiintaee kitaabka qoray wa min adilati اljumhuuri ilaa akhiri waa ku odhanay ama ishkaalka ay soo aroorinayaan oo ku saabsan saxaabada ciddii ka dambaysay ummaddii qayb ka miday noqonayaan iyo mu'miniintii qayb ka mida ah iyo jamaacadii qayb ka mida ee ma wada aha dee waxaa la odhanayaa saxaabada laftoodu waa mu'miniintii qayb ka mida ah iyo ummaddii qayb ka mida ah iyo jamaacadii qayb ka mida ha yeeshee jamaacada la sheegaya casri walba dee waxay noqonaysaa jamaacada markaa joogta addaa'ifa almuxiqa iyaga ah jamaacatlxaq yaga ah ya xadiiskani waa ka sheegaya laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq min ummatii min baa la geliyey waa aطaa'ifa almuxiqa waxay muqaabil u tahay laba daa'ifo yacni mid khaadilo ah oo xaqii garanaysa laakiin xaqa aan u nusraynayn oo hoojinaysa iyo mid mukhaalifo oo xaqaba khilaafsan oo bail iyadu ku sugan shaekhulislaam ibnu taymiya waa ka yidhaahdaa xadiiskani ummadda wuxuu u qaybinayaa saddex qaybood waa muxiqa mansuura daahira cala alxaq iyo khaadila xaqii waa garanaysaa khaadiladu laakiin xaqa uma nusraynayso uma uma gargaarayso laakiin waa garanaysaa xaqii xaqii iyo ehelkiisii markaa waa hoojiyeen kaalin boodhlay ku banneeyeen garabkooday ka baxeen qolada saddexaad waa mukhaalifoo mubtilo weeye oo iyadu baatil bay ku sugantao xaqaba waa khilaafsanta ya marka waxaa la yidhahdaa ruux waliba bal naftiisa ha ha eego saddexda daa'ifo qoladu soo gelayo saddexdaa xadiidku u qeybiyey ummadda bal teebuu ku dhacay marka casri kasta daa'ifada muxiqadee joogta ayaa waxay tahay jamaacadii jamaacadii bay tahay waataa cabdullahi ibn mascuud ay ka asaxday inuu yidhi aljamaacatu maa waafaqa alxaqa walow kunta waxdak sanad saxiix ay kaga sugan tahay siday ahlucilmiga qaarkood tilmaameen culamada sanadkaas saxiixiyeyna waxaa ka mid a ah sheekhu lalbani jamaacadu waa wixii xaqa waafaqa walow keligaana ad ahaatidi yacni manhajkii iyo xaqii iyo ariiqadii iyo sabiilkii dee jamaacadii horeba ku sugnayd buu laazimaya ku sugan yahy oo jamaacada mar waxaa looga jeedaa manhajka xaqa ah marna waxaa loo jeedaa yacni muslimiinta imaamka mubaayacadiisa iyo taacadiisa ku kulmaya ku ijtimaacay labada macnay isugu ururayaan ilaa shanta macne ay culammadu soo arooriyaan siday culammada qaarkood ku khulaaseeyeen labada macnay u noqonayaan axaadiista jamaacada ku soo aroortay marba macnaa looga jeeda marna waxaa looga jeedaa manhajka xaqa ah marna waxaa looga jeedaa yani jamaacat almuslimiin oo muslimiinta ku ijtimaacay ee ku kulmay imaamka muslimiinta daacadiisa iyo baycadiisa markaa ku kulmay marka almuhim casri kasta waxay u dhacaysaa yani dadka joogay u dhacaysa laa tajtamic ummatii calaa dalaalana haddii la yidhaahdo lagu fasiro ummatu muxamed awalkeeda iyo aakhirkeeday ku dhacaysaayo ilaa casriga hore ilaa casriga ugu dambeeyay ku dhacaysaa haddii la yidhahdo de waxaa ka dhalanaysa inaan ijmaacba guntamayn ilaa qiyaamadu ka dhacayso inaan ijmaac guntamin ya ila qolo kastoo casri nool waxay noqonayaan bacdulummati bay noqonayaan ee sida wakhtigii saxaabadaba yacni saxaabadaa loo ictibaarinayey oo iyagu ummaddii ay matelayeen ayaa casri kastaba dadka joogaa ay ummaddii u matelayaan oo iyaga loo ictibaarinayo oo ijmaacoodii ijmaac laga soo qaaday waa saas marka adilada ijmaaca xujiyadiisa sheegaysa waa adila caama adilada caamkaa baa u xujo ah aan casri ku gaar yeelin casrina ka reebin inuu wakti kastuu ijmaacu xasilo inuu xujo noqonaayo qiyaas awlawiyana waa daliishadeen ahlu baailkiiba hadday baailkii isku waafaqeen oo ay dhacday lana ogaaday maxaa mancinaya inay ahlu xaqu xaqa isku waafaqaan bale way ka awlaysan tahay inay ahlu xaqu xaqa isku waafaqaan ahlu baatilku inay baatilkooda isku waafaqaan waa ka awlaysantahy waayo baatilkii hawuu ka soo fulaya xaqiina itibaac buu ka soo fulaya hal inqiraadu casri اlmujmiciina sharط fi اnciqaadi ijmaacihim aw laa hal inqiraadu casri اlmujmiciina kuwa iswaafaqaya casrigoodu inuu markaa inqiraado oo bimacnaa u wada dhammaado ay wada dhintaan oo qarnigaasi wada tago miyuu ahaaday shardun shardi miyuu u ahaaday fi inciqaadi ijmaacihim ijmaacoodu guntanka uu guntamaayo miyuu shardi u ahaaday aw laa mise shardi uma ahaan idaa xasala alijmaacu markuu xasilo ama dhaco ijmaacu min almujtahidiina mujtahidiinta uu ka xasilo ka dhaco fii zamanin wakhti wakhtiyada ka mida u dhaco fa hal yancaqidu miyuu guntamayaa ijmaacuhum ijmaacoodu min waqti xusuulihi laga soo bilaabo markuu xasilay oo uu dhacay miyuu markaa guntamaya aw laabudda mise waxa lagama maarmaan u ah fi inciqaadihi guntanka uu guntamaayo min inqiraadi casrihim casrigoodu inuu wada dhammaado oo ay wada tagaan ma shartay u tahay oo lagama maarmaan bay u tahay mise isla marka uu dhaco keliya ayuunbuu yacni ijmaacu xasilay oo guntama mise guntanku wuxuu ku xidhan yahay inay wada dhintaan oo dadkaasi wada tagaan oo mujmiciintii aan waxba ka hadhin iyadaan khilaaf soo bixin fiihi qawlaani masalada waxaa ku jira laba qowl humaa riwaayataani can axmeda labadaa qowl waa laba riwaayo oo imaam axmed laga soo kala weriyey riwaayo inqiraadulcasriga shardinaysa iyo mid aan shartinayn wsaxiixu alawalu sida saxiixina waa sida hore oo waa inuu ijmaacu markuu xasiloba guntamaayo oo aan loo shardinaynin dadkii ijmaacayay inay wada dhintaan oo wada tagaan aan loo shardinayn ila labada markaa mas'alo wuxuu horaan sheegay fahal yancaqidu ijmaacuhu min waqti xusuulihi bes yadan inqiraadulcasri loo shardinin isla markaasuu guntamayaa ee ijmaaci markaa uu dhammaaday oo xasila waxba uma hadhsano shardi kama maqnaa marka laga bilaababa waa la xujaysan karaa kaasuu horraan sheegay markaa ka saxiixi waa qowlkaa hore wa huwa qowluljumhuuri waa sida culammada badankoodu ku tageen oo ay qabaan wayadullu lahu umuurun waxaa ku tusinaya umuuro alwaaxid ana adilaة اlijmaaci min alkitaabi wالsunati laa tuujibu اctibaara inqiraadihi umuuraha ku tusinaya buu yihi dabeedna qodobadan saddexda ah ayuu keenay wa hiya umuuruhu waxay tahay ana adilaة اlijmaaci oad wahiyo u qadarto ama umuurta ka bedesho saas aawadeed saddexda mawdicba ana ana ana la odhanaya mawdiclfaacil bay dhacday waxaa ku tusinaya ana adilaة اlijmaaci ijmaaca daliiladiisu min alkitaabi wasunnati xaalay kitaabkiiyo sunnada ka mid ahaadeen laa tuujibu waajibin mayso ictibaara inqiraadihi in markaa inqiraadulcasriga shardinta la shardinayo o la tixgelinayo shardigaa la eegaayo waajibin mayso ma keensanayso الثاني أن التاabiciina qad اxtajuu بإجmاع الصaxaabati arrinka labaad waxa weeye waa in taabiciintu qad ixtaju ay xujaysteen oo deliishadeen biijmaaci saxaabati saxaabada ijmaacooday deliishadeen qabla inqiraadi casrihim casrigoodu intaanu dhammaanin ka hor bay deliishadeen taabiciintu ijmaaca saxaabada walow kaana daalika hadduu ahaan lahaa kaasoo inqiraadulcasriga ahi shartan sharti hadduu ahaan lahaa waabaanu ahaynbe lam yaxtajuu bihi qabla inqiraadihi may xujaysteen intaynay saxaabadii wada dhammaanin ama wada dhimanin ee cidi ka nooshahay may xujaysan kareen yaxtaju ta'da ha hoos dhigin waayo taa-ulfaaciliyaha waa la kordhigaa taa-ulfaaciliyaha taa-uulifticaalkaan ujeedaa taa-uulifticaalka waa la kor dhigayaa oo yaxtaju baa la yaxtiju la odhan maayo markay ficilkaa mudaaric oo kale ay ku jirto iyo ficilka maadiga lam yaxtajuu bihi may xujaysanin qabla inqiraadihim intaan saxaabadu inqiraadinoo wada dhammaanin ama ayna wada dhimanin ka hor may xujaysteen lam yaxtajuu waa jawaab shardi baan ujeedaa walow kaana daalika hadduu ahaan lahaa kaasoo inqiraadulcasriga ahi shartan sharti hadduu ahaan lahaa waabaanu ahaynbe lam yaxtajuu taabiciintu may xujaysteen way xujaysteene bihi ijmaca saxaabada qabla alinqiraad may xujaysteen qabla inqiraadihim intaa inay saxaabadii wada dhammaanin oo bimacnaa wada dhimanin may xujaysteen waana xujaysteen mar hadday xujaysteenna waxay noqonaysaa inay xujannimo u qabeen الثالث أن اشhtiraaط انqiraad الcasri casrigu inuu wada dhammaado bimacnaa wada dhinto shardinta la shardinayaa yuujibu wuxuu waajibinayaa an laa yakuuna ijmaacu ilaa ywmi اlqiyaama inaanu xasilin oo dhicin ijmaacba ilaa qiyaamada laga gaadha ilaa maalinta qiyaame laga gaadha liannahu laa yakhluu kama madhnaanayo alcasru casriga ama wakhtiga ama qarnigu min tawaaludi afraadin afraadi inay dhalato wa nash'atihim ay barbaaraan wa buluuqihim ay iyo gaadhitaanka ay gaadhayaan inay dhashaan oo barbaaraan oo dabeedna gaadhaan darajat alijtihaadi ay gaadhaan ka madhmaan ka madhnaan maayo casrigu wa qabla inqiraadihim intaanay markaa inqiraadin oo bimacnaa aynay wada dhimanin ka horna yatawaaladu hayruhum waxa isdhalaaya hayrkood oo qaar kalea markaa ku soo biirayo haluma jara sidaasuun adigu u daayin ay istamira cala dalik saa u jiid waxaa loo jeedaa bimacnaa istamira cala dalik wamaa addaa wax kastoo geeyeysiiya ama keensada ilaa ibaalin ilaa ibطaali inciqaadi اlijmaaci ijmaac guntanka uu guntamayo burista uu burayo oo la burinayo keensanayo fa huwa baailun baail wey mas'alada ay mu'alifiintu halkan kaga warramayaan waxay ku saabsan tahay marka mas'alo lagu ijmaacayo inqiraadulcasri ma la shardiyaayoo dadka mujmiciinta isku waafaqay inay wada dhintaan oo cidi aynay ka baaqi noqon yadaan khilaaf soo bixin ma la shardinayaa ay sidaa ku dhintaan mise lama shardinayo jamaahiirtu waxay leeyihiin lama shardinayo daaifa culamada ka mida ah waxay yidhahaan inqiraad baa la shardinaya inqiraad ulcasri ayaa la shardinaya bay yidhahdeen waana riwaaya can alimaam axmed imaam axmed baa laba riwaaye laga soo wariyey masaa-isha fiqiga iyo masaa-isha usuuliga iyo kutubo imaam axmed ka alifay ma jirto ee asxaabtiisu riwaayaadkay ka soo wariyeen oo axwaalo kala duwan dhacaayey ayuun baa laga hayaa aaraada dadka in la qorona wuu karaahiyeysan jiray saas aawadee kitaab fiqiya iyo kitaab usuul fiqiya midnaba ma alifin taa macnaheedu maaha riwaayaadka laga soo warinaayo in fiqi yaraani haysay sida dadka qaarkood ay ismoodsiiyeen ee wuxuu ahaa imaam faqiiha buu ahaa a'immada fiqhiga ku baaca dheerina ay u qireen fiqhiga oo imaam shaafici raximah اllah wuxuu yidhi imaam axmed axmed buu yidhi ardaygii shaafici buu ahaa haddana maca dalik fadligiisuu qirayaa imaam shaafici wuxuu yidhi axmed sideed fanni buu imaam ku yahay imaam waa imaam fi الsunna waa imaam fi اlxadiid waa imaam fi اlfiqhi waa imaam fi الصabri waa imaam fi الzuhdi waa imaam fi اlfaqri faqrigana imaam buu ku yahay ya soo cajiib maaha ya mala taa fahamkeedu waaba inagu adkaanaya mala faqrigu imaam ku yahay haninimaduu imaam ku yahay waa garan lahayn soo ma <laughs> ya wuxuu markaa tilmaamay mawdicu shaahidka waxaynu ujeednaa fiqhiga wuxuu ku yahay imaam imaamu shaafici baa u qiraya xadiiskana dee waaba ku baacdheeraayo waa ki yidhi axmedow adaa xadiiska naga yaqaana xadiisku hadduu asaxan noo sheeg si aanu markaa ugu tagno xadiisku siduu sheegayo aanu ugu tagno saas iyadaa buu shaafici ku yidhi axmed ku yidhi imaamu dahabi waxa uu soo aroorinayaa siyaru aclaami nubalaa hadalka shaafici oo uu tilmaamaayo sideeddaa fanniba inuu imaam ku ahaa markaasuu wuxuu odhanayaa dadku dadka qaarkood faqiih inuu yahay inaynay u qabin imaam axmed ayuu sheegaya markaasuu wuxuu odhanaya wayaxsabuunahu muxadisa wabas bal wa min baabati اlmuxadisiin waxay u filayaan buu ihi muxadis keliya inuu yahay oo faqiih inuu yahay uma qabaan buu odhanaya bale waxay u qabaan buu yidhi yacni xadiiska laftiisa inaanu ku bacdheerayn ee xoogaa xifdi un iska ahaa min baabati lmuxadisiin markaasuu odhanaya faljaahilu laa yacrifu qadra nafsihi fakayfa yacrifu qadra hayri ruuxa jaahilkii qadarka naftiisaan u garanaynbe siduu qadarka cid kale u garan karaa qadar cid kale ma qiyaasi karo haddaanu qadarka naftiisa naftiisaba garanay marka a'imadii waaweynaa ee fuqahada ahaa ayaa u qiray inuu faqiihi yahay marka ha ku kadsoomin riwaayaadka laga soo warina masalada riwaayaadka ku saabsan xataa imaamu dahabi waa tilmaamaya wuxuu odhanayaa riwaayaad buu leeyahay uu axaadiis ku bineeyey oo dad fara badani aynay garanayn siduu ugu bineeyey waxaana la ogsoon yahay ijtihaadaadka laftooda de inay iskhilaafaan min xin ilaa xin ruuxa marka ijtihaadkiisu inuu tagayuro isbedbedelo lafteeda dee waxa weeye cilmigiisu inuu kordhaaye tilmaamaysa laakiin weligiiba de hadduu markaysa markaa waxaan yani yani iska noqdo mid si un iskaga sugan de waxaa dhici karta saas inay qalad qaladba tahay dad sheekh albani wuxuu ku celelin jiray alcilmu laa yaqbalu ljumuud cilmigu jumuud ma aqbalo yani wixii cilmiga ruuxa u cusboonaada ee ziyaade u kordha waa inuu markaa waxaway de raaca beri baan sidaa ku tegay weligay laygama fujina ya yani waxay sheegaysaa jahli mid baa lagu yidhi markaysa warniyow mawlidkan iyo waxaan maad iska daysa markaasuu intaas oo shiikh baan soo gaadhay buu ihi saa ku sugnaa ya sidii ay ku sugnaayeen bedeli maayo ka tegi maayo hadda ishkaalaad baa ku soo arooro kama jawaabi karo waxyaalaha qaarkood markaasu wuxuu tilmaamayaa siday ahaayeen un baa ku sugnaanaya marka dee jahlay sheegaysa calaa kulli xaal aan u soo noqonno laba riwaayo imaam axmed laga soo wariyey riwaayo jumhuurka madhabkooda waafaqsan iyo riwaayo khilaafsan mas'alada ku saabsan inqiraadulcasriga inaan la shardinaynin jumhuurku waxay u daliishadeen waa midda koowaad ee adilada ku soo aroortay ijmaaca xujiyadiis inqiraadulcasri may sheegin marka waa shartun laysa fi kitaab illah waa shardi kitaabka ilahay aan ku sugnay kulu sharطi laysa fi kitaab اllahi fahuwa baطil wain kana miata shar shardigu wuxuu u baahan yahay daliil biduuni daliil shardiga la yskama aqbalo waa xuja qawiya waa midda labaadee waxay u deliishadeen ta saddexaad baynu u boodeynaaye inqiraadulcasrigu haddii la shardiyo wuxuu keensanayaa inaan ijmaacba xasilin waayo ummaddii waa iska daba imanaysa mar walba qaar kala dhalanaya cilmiga baranaya ijtihaadkii gaadhaya kuwii horeo nool baa qaar soo gaadhaya dee mar hadday soo gaadheen oo noloshii ku soo gaadheen darajatul ijtihaadna iyagu ay gaadheen oo xasiliyeen waxay noqonaysaa iyaguna waa caalim waa culamo soo korodhay oo ahlu ijtihaad ah mujmiciintiina nolol ku soo gaadhay ra'yi bay ku leeyihin iyagana wax laga weydiiyey ya iyaga laftoodii qaar baa daba jooga tacalumka iyo ku jiray oo wax baranayey oo iyaguna markaa waxa weeye ka dambeeyey kuwaasina kuwaasay nolol ku soo gaadhayaan kuwii markii loo furay oo la yidhi ra'yi ka dhiibto iyagana ka hadleen qoladii hore iska dhimantay kuwan dambe laftooda mujmiciintii bay ka mid yihiin kuwii baa qaar kale soo gaadhayaan oo iyagina dee waxa weeye wax baranayaan oo darajadu ijtihaad dib ka soo gaadhayaan ya dee kuwanba waa loo furo markaa nolol bay ku soo gaadheen kuwan hore soo maa kuwanna kuwan bay ku soo gaadheen iyagana ha loo furo markaa ra'yi ha ku yeeshaan waa culamo mujtahidiinoo casrigii la ijmaacayey yacni markaa nool weli casrigii ma dhammaanoo ma xidhmin ilaa ay wada inqiraadayaan iyadaan khilaaf soo bixin iyagana ha loo furo kuwaana qaar baa daba jooga saasunbay isu daba joogaan ilaa yowmi alqiyama marka ilaa yowmi alqiyaama inaan ijmaac guntamin baa ka laasimaysa oo ka dhalanaysa wamaa lazima minhu bailu fahuwa bail qaacidaduna waxay tahay wixii baail ka laazima isaguna waa bail baailka ka laazimayaana wuxuu yahay ijmaac inaan u guntamin baa ka dhalanayso ijmaac guntankiisaa la ibdaalinaya ilaa yowm alqiyaama ishtiraadinqiraadkaas inay ka dhalanayso inqiraadulcasri in la shardiyay ka dhalanayso labadaa xujaba waa xujada kale saddexaad waxay ku saabsan tahay taabiciintii waxay xujaysteen ijmaaca saxaabada si shaa'ic ay dhexdooda u xujaysteen iskumanay inkirin oo may odhan waar maxaad u xujaysanaysaa weli inqiraadki ma dhicin weli xujo maaha xujanimadii waxbaa u dhiman haddii inqiraadulcasri shardi ahaan lahaana may xujaysteen wejigan isaga waxaa ku sugan waxbaa ku jira oo qawi ma aha waxaanu qawi ku ahay nooc dawra ka dhalanaya dawrka ka dhalanaya muxuu yahay taabiciintu ixtijaajka ay xujaysteen ijmaaca saxaabada laftiisu xujo ma noqonaayo haddaan haddii casri inqiraadulcasri inqiraadulcasri ixtijaajka taabiciintu ay xujaysanayaan ijmaaca saxaabada intaan saxaabadii inqiraadin ka hor ixtijaajkaa taabiciintu xujo ma noqonaayo ilaa la caddeeyo inqiraadulcasri inaanu sharti ahayn ila iyaga laftooda hadalkooda muxuu xujo ku noqonaya haddii lahay inqiraadulcasri baa la shartiyaa inqiraadulcasriguna ma dhicin dee xujanimadiisu waxay ku xidhan tahay inqiraadulcasriga in la yidhahdo marka hore sharti maaha saas aawadeed baa ixtijaajka taabiciintu ijmac saxiixa u yahay dee ijmac saxiixana noqon maayo haddii aan la odhan casri la shartin maayo casri in la yidhaahdo la shardin maayaana sugnaan mayso yacni waxa weeye ilaa yani waxa weeye ixtijaajka taabiciintu ay xujo noqoto ilaa ay sugnaato tanna sugnaan mayso inay xujo noqoto ilaa inqiraadulcasriga aan loo shardinayn saxaabada laftooda marka isdaba wareeg baa ka dhalanaya oo inqiraadulcasriga xaggiyo xaggaba waa gelaya marka tan baan u daliishanayaa oo inqiraadulcasrigii de ku soo arooraayo baan tan kale u daliishanayaa dowr baa ka imanaya calaa kulli xaal labada wejiee kalaba inugu filan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub